jawaabtu waxay tahay wuxuu cibaado noqdaa idaa kamula fiihi shay-aani haddii laba shay ay ku dhammaystirmaan oo laba waxyaabood laga helo labadaas waxyaabood marka maxay yihiin oo lagama maarmaanka ah si camalka la samaynaayo uu cibaado u noqdo kamaalu اlxubi maca kamaali اdulli kan koowaad waa maxay waa jacayl dhammaystiran oo allah uu qofku jecel yahay maca kamaali dulli iyo isdullayn dhammaystiran iyaduna oo alle uu isu dullaynaayo addoonkii qofkii cibaadada samaynaayey waa in laga helo isdullayn uu rabbigiis isu dullaynaayo dhammaystiran iyo jacayl iyo kalgacayl dhammaystiran waa in laga helo daliilkii buu marka sheegayaa dhowr aayadood buu marka keenay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah aayaddan suurat lbaqara ayay ku jirtaa marka waxaa laga hadlay kuwa maaragtay alle sokadii samaysanaya waxay caabudaan oo cibaadada alle uu iska lahaa wax ka siinaya asnaam iyo duulal ay caabudayaan wa min annaasi man yatakhidu min duuni lah andaadan macnaha allay lamid yihiin bay leeyihiin xagga jacaylka iyo cibaadada oo cibaadada waa naga mudan yihin bay leeyihiin marka qaarkoodna waa kuwii lahaa allay noo dhoweynayaan wax kaloo caabudi mayne eh iyagu wax ma abuuraan waxna ma arsuqaan laakiinse waxaan u caabudaynaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa waati aayad kale lagu sheegay marka waxay samaysanayaan kuwa ay alla sokadii caabudaan yuxibuunahum ka xub illah kuwaas ay alla sokadiisa ay caabudayaan yay jecel yihiin siday alla u jecel yihiin oo kale markaas alla wuxuu yihi waladiina aamanuu ashaddu xuban lilaah dadka mu'miniinta ah oo allah cibaadada u saafi yeelay ee keligiis maaragtay caabuda ee mu'miniinta ah yaa xagga kalgacaylka alla la jecel yahay ka badiya kuwa mushrikiinta jacaylka ay jecel yihiin asnaamtooda sababtoo a ah nimankaas asnaamtaas caabuda iyo duulalkaas kale ama malaa'ig ha noqdaan ama dad kale ha noqdaane marka ay dhibaata qabsato baryada allay ku khaalis yeelaan gaar ahaan marka musiibo weyn ay ku dhacdo oo badahoo kale markay joogaan oo ay ka baqaan in doontu ay la qalibanto oo hirarku ay xoog yeeshaan marka alla wuxuu yidhi dacwu llaha mukhlisiina lahuddiin alle keliya baryaan laakiin markay barwaaqo ku jiraan ay dhulka joogaan ay wadankoodii joogaan lagama karo alle keliya caabuda oo cibaadada alle ku khaas yeela ku keli yeela alle laguma karo oo ka tegi maayaan waxaan kaloo ay caabudayaan marka maxaa laga helaa nimankii mushrikiinta ahaa allo ay caabudayaan iyo duulal kaloo ay caabudayaan marka xubigoodii khaalis maaha saafi maaha soo ma jeedid waa naaqis laakiin muminiintu allah keliya caabudaan jacaylka ay jecel yihiin allah dartii iyo aqoonta ay u leeyihiin iyo weyneynta ay weyneynayaan iyo inay isaga keli yeelayaan yaa sabab ugu noqotay inaanay cibaadadiisa duul kale la wadaajinin ee allah keliya caabudaan isaga keliyay tala saartaan isagayna maaragtay magan galaan oo dhibo dhib kasta ay ka magan galaan marka xubbigaas daran oo xoogga leh waa in qofkii muminka ah laga helo ila tilmaantii muminiinta waa saas wa qaala tacaala alla wuxuu yihi ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun kuwa iyagu cabsiday alle ka cabsanayaan la baqa oo waxay ka baqaan cadaabkii alle yay ka baqaan marka khowfna marka waa jiraa oo allah ay ka baqayaan oo waa un rukni iyaduna cibaadadii ka mid ah qofka hadaanu alle ka baqaynin cibaadadiisi waa maarata ma dhamaystirna waqad jamaca allahu tacaala beyna dalik u yiri shiikhu arrimahaas waa uu kulmiyey alla uu isu keenay fii qowlihi alla qowlkiisa uu yihi inahum kaanuu waa zakariya iyo yaxye iyo haweentii maaragtay eh, zakariya yaa laga hadlayay suurat alambiya alla marka wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi inahum kaanuu waxay ahayen iyagu yusaaricuuna fi lkhayraat khayraadka kuwa ku dadaali ahaayeen oo acmaasha wanaagsan samayntooda ah, yay ku dadaali jireen oy u degdegi jireen wayadcuunana tilmaantooda waxay kaloo ahayd inay annaga eh, na baryaan oyna caabudaan ragaban jacayl iyo raadin ay raadinayaan wax annaga agteenna ah oo abaalmarinta wanaagsan iyo jannada ah wa rahaban iyo cabsi ay ka cabsanayaan wax annaga agteenna ah oo ah naarti iyo jahanamo taas marka noo caabudayan noo barya wa kaanuu waxayna ahaayeen lana annaga khaashiciina kuwana rumeeyay ahaayeen oo wix alla soo dejiyey rumaysnaayeen dad muminiin oo imaanku dhab ka yahay bay ahaayeen kuwa alla ka cabsaday ahaayeen kuwo alle isu dulley ahaayeen oo mutawaadiciin bay ahaayeen khushuuca tawaaducna waa uu ku jiraa marka meeshii eh, isdullaynta la sheegayay ayadan way ku jirtaa marka waa in laga helaa jacayl dhamaystiran iyo isdullayn iyo cabsi alle laga cabsanaayo iyo rajo la rajaynaayo intaba waa in meesha ay taallaa si cibaadadii arkaanteedii iyo tiirarkeedii ay u noqdaan kuwa jooga su-aasha lixaad ma calaamatu maxabati lcabdi rabahu caza wajal maxay tahay calaamada lagu garto oo lagu aqoonsado in addoonku uu rabbigiis jecel yahay jawaabtii waxay noqotay oo shiikhu ku jawaabay calaamatu dalika calaamadeedu waxay tahay an yuxiba maa yuxibuhu allahu tacaala inuu jeclaado waxa alle uu jecel yahay wayubgida maa yaskhaطuhu wax alla uu necab yahay waa inuu necbadaa isaguna maa yuskituhuna waa maaragtay loo akrin karaa waxa alle carageliya waa inuu qofku nacaa ama wax alle uu necab yahay uu caroonaayo waa inuu isaguna nacaa fayamtatila awaamirahu oo markaa amarkii alle uu fartoomo u la yimaado awaamirtii wayajtaniba manaahiyah oo uu ka dheeraado wixii alla dadka uu ka reebay oo dunuubtii iyo macaasidii iyo kabaa'irtii iyo ah wayuwaali ah dadkii alla jeclaa allana uu jeclaa waa inay xiriiriyaan oy walaa u hayaan maxaba iyo nusro waa in laga helo ooyada alle ay u hayaan wayucaadiya ah dadkii alla necbaana waa inuu qofku la colaytamo ma dhici karto inaad jeceshahay dadkii alle cadowga u ahaa ama aada necab tahay dadkii owliyada alle ahaa arintaas waa caksu liimaan wa caksu اdiin wa caksu maxabati اlinsaani lirabbihi inaa cadowga alle aad tira anu waan jecelahay kii alle jeclaana aad tiraa waan necebahay wax maaragtay iimaankii shaqo kule ma sidaa darteed yaa kaana awthaqu cura aliimaani iimaanka guntimihiisa midka ugu adag wuxuu ahaa alxuba fi llaahi walbugda fiihi in alla dartii wax loo jeclaado alla dartiina wax loo noco wuxuu ishaarayaa xadiis imaam axmed uu wariyey oo bara ibnu casbi laga wariyey awthaqu cura aliimaani almuwaalaatu fi llahi walmucaadaatu fi llahi walxubu fi llahi walbugdu fi llah nuskhadiina maxaa ku qoran takhriijka muxuu ku takhriijiye ha sheekh albanina marka waa waa tasxiixiye xadiidkaas oo maa shawaahidna uu sheegay uu kuxoo yani ku xoogeysanayo marka xadiidka tabaraanin tabaraanina waa wariye calaa kulli xaal marka uun waa waa xadiidka aimadu waa sugeen su-aasha toddobaad bimaada carafa alcibaadu maa yuxibuhu allahu wayardaah addoommadu maxay ku garteen wax alla uu jecel yahay oo uu raaliga ka yahay jawaabtu waxay tahay shiikhuu ku jawaabay carafuuhu wax alla uu jecel yaho raaliga ka yahay waxay ku ogaadeen oy ku garteen biirsaali illaahi tacaala arusula alla soo diridda uu soo diray rusushii dadkii loo soo diray iyagoo wixii alla uu jeclaa dadkii baraaya wax alla u necab yahaana dadkii u sheegaya si ay oga fogaadaan wuxuu jeclaan ay u sameeyaan marka diin baa lala soo diray rususha rasuulka looma soo dirin in la caabudo ee waxaa loo soo diray in la raaco oo la rumeeyo oo loo gargaaro yaa rususha loo soo diri jiray maaha iyagu arbaab maaha rabbiyaal maaha ilaahya maaha cibaada ma mudna waa addoommo alleh laakiin dadka maxay dheer yihiin waa la soo diray risaalo yaa la siiyey waa fadli aan la kasban karin maaha wax raganimo lagu gaaro iyo camal badan iyo lagu gaaro maaha waa doorasho alla ah, xaggii ka ahaatay rususha allah doorta isagaana khalqigiisa usoo diray si ay u gaarsiiyaan amarka iyo nahyiga wax alla jecel yahay wax alla necab yahay u sheegaan oo tawxiid tawxiidka dadka ugu yeeraan saasaa rususha lasoo diray marka waasito lagama maarmo xagga diinta waasita lagama maarmo waa in rusul la raaco oo macnaha rasuulkii qof dadka markaa loo soo diray waa in warkiisa la qaato qofku ma dhihi karo xadathanii qalbii can rabbii sida suufiyadda hulaada qaarkood kuwa talax tegey laga sheego diin maaha taasi qofki yiraha inuu rasuul ma baahni oo maaragtay qalbigeyga alla wax iga sheega oo darajan gaaray aanan rasuul u baahnayn taasi waa gaalnimo marka dadku waxay ku garteen ay ku ogaadeen waxaa la jecel yahay oo raalliga ka yahay waa rusushii lasoo diray iyo kutubta alle uu soo dejiyey oo rususha alle soo dejiyey aamiran iyadoo alla uu faraayo bima yuxibu llah wayardaa ama rasuulka uu dadkii faraayo wixii alla jeclaa u raalliga ka ahaa naahiyan cama yakrahuhu wayaabah oo dadkina ka reebaya waxa alla uu necab yahay oo u diidan yahay wabidaalika kaasayna qaamat calayhim xujatuhu daamiqa ay dadkii kula quntay xujadii maaragtay wax burburinaysa oo baatilka o dhan burburinaysa oo qofku wax qiila heli maayo rususha loo soo diray darteed iyo kutubta la soo dejiyey yaanu qofku xujo u helaynin cudurdaarna heli maayo cudurdaarkii meesha waa ka baxay wuxuu ku marmarsiyoon karo aakhiro ma jirto le markii adduunka la joogay maaragtay waxay rabaan iska samaynayeen laakiinse marka aakhira la tago waxay leeyihiin allo maxaad rasuul noogu soo diri weyse waana loo soo diray haddaad noo soo dirto waa rumayn lahayn iyo waxaasay leeyihin macalasaf wakti aan macnaha aanay waxba tarayn arrintaas wabaharat xikmatuhu lbaaliga taasaana marka xikmadii alle ee xeesha dheereed ay ku daahirtay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi rusula mubashiriina wa mundiriina waxaan soo dirna alla uu yidhi ficil baa loo qadaraa rusul dadkii wanaagsanaa ugu bishaareeya janno inay gelayaan wamundiriina u diga dadkii xumaana naar uga diga waan soo dirnay ba alla uu leeyahay rususha lianlaa yakuuna linaasi cala allahi xujatu bacda arusul si aanay dadkii u helin xujo alla uga helin markii rusushii lasoo diray kadib wax cudurdaara dadku malaha cudurdaarkoodii waa la gooyey waa la ibaaliyey wa qaala tacala alla wuxuu yihi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم haddii aad tihiin ku dheh baa le dadkii kuwa alla jecel isoo raaca aniga kudheh dadki yuxbibkum ullah alla waa idin jeclaana markaas wayakfir lakum dunuubakum dembigiinan waa dhaafa wallahu gafuuru raxiim allana maaragtay dunuubta asturo waaye naxariistiisuna ay maaragtay badan tahay marka aayaddaasa dadka lagu imtixaanay qofkan rasuulka sal l slam raacin jacaylka uu sheeganayo waxba kama jiraan waa beenlow marka waxaa lagu gartaa alla waxa uu jecel yahay iyo waxa uu raalliga ka yahay rususha in la raaco annagana rasuulkeenna zamankan dambe oo akhir zamanka la soo dira waa moxamed sala alla alay slam in asaga la raaco uun baa maaragtay lagu garan karaa waxaa la jecel yahay uu raalligan uu ka yahay wabillahi towfiiq